bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd marka ugu horeysa waxaan aan u mahad celinayaa idaacadda alfurqaan ee fursadan bacdallaahi i suuragelisay marka labaadna su-aashaadii haddaan usoo gudbo etoobiya cadaawada ay la leedahay soomaaliya waa taariikh aada iyo aada u fog intaasoo quruunaanu soo socotay qof kastoo soomaaliya oo muslim ahna garanaya haba usii kala darnaadaane dadka u kala xiga dhanka etoobiya etoobiya intii soomaaliyaba ay jirtay iyaduna cadaawadeeda way soo socotay oo marna ma aynan rabin oo kuma talagalsanayn in wadanka soomaaliya dad soomaali la yiraado oo dowlad yeesha dowladoodii doontaba ahaato ee mar walba waxay ku talagalaysay inay gumaysato ay qabsato dadka iyo dalkaba wax allaal wixii arrintaa kasoo horjeestana ay la dagaalanto haddaan taariikh dhowna aan kasoo qabto daliil u ah burburintii ay burburisay dowladii soomaaliya oo ku abuurtay jabado oo la dagaalama dowladaasi dowladii markay burburtayna wixii ka dambeeyey si toosa ah ay faragelin uga haysay wadanka waxay wadanka dhexdiisa ay ka sameysay hogaami kooxeedyo ay saaxiib la tahay oo in iskuna dirto hubka kala siiso iyo rasaasta midba gooni ay ula shirto oo awaamir ay u meeriso si marka wadanka dhexdiisii marna uusan qalalaaso iyo dagaali uusan uga dhammaanin tii markii laga soo gudbay waxaa ilaahay subxaana wa tacaala wadanka kasoo saaray rag wadaada ah oo dowladii shuuciga ee horena cadaadis badan ay ku haysay wadaadadii iyagaa ahaa oo wadanka madaaris badan ka sameeyey maraakiis dacwiga ka sameeyey hamigoodana ahaa in wadankan shareeco islaam lagu xukumo kadib kuwiibay waxay u aragtay inay yihiin cadowga ugu weyn ee itoobiya atmaacda ay ka leedahay soomaaliya hor istaagi kara marka dagaal bay ku bilowday waxaana kamid mid ahaa dagaaladii mujaahidiintii al-itixaad etoobiya isla galeen hadday noqoto kuwii bari haday noqoto ama ayadaa toos ula galaysay ama si mubaashar ah ama kheyru mubaasharo dad ayaga ka amar qaato oo rasaasta iyo hubkii ay soo siiso inay wadaadadu la dagaalameen kuwii gedo ayadaaba si toosa usoo gashay waa sagaashameeyadii wixii ka dambeeyey ama sagaashan saddexdii wixii ka dambeeyey kadibna waxaa ilaahay subxaana wa tacaala hadana soo saaray wadaadadii kale ee maxkamadihii ayaga haddana bacdallahi gacantooda ku burburisay oo wadankaba si toosa ah usoo gashay min cirif ilaa cirif ciidamadeedu ay soo galeen waa tii markii dambena inta maxkamaduhu aysan dhalan ay ka shaqaysay etoobiya sidii loo dhoofin lahaa ragga ducaadda ah ayada iyo maraykanna taxaaluf ku ahaa arrinta ayada ah taasoo ka dhalatay marka inay maxkamadihii dhashaan maxkamadihii markay dhasheenna sida etoobiya ay u lahay dowladda soomaaliya ee markatii cabdulaahi cabdullaahi yuusuf jirtayoo ayado ay u ahayd gaashaan oo ayado ay soo dhistayo xataa xubnaheedii sida xataa loo kala doorto iyadoo ay soo qortay dowladdaasaan ilaalinaynaa iyadoo ay ku gabanayso waa tii wadanka ay soo gashay kadibna maxkamadihii iyadoo ay dagaalameen magaalada muqdisho halkaa laga soo bilaabay ilaa iyo bandiiradley ilaa iyo raaskambooni ayay ciidamadeedu gaareen waa tii dagaal faraha looga gubto itoobiya ku qabsaday wadanka soomaaliya markii dagaalkii keligeed ay ku noqotay cadaawadeedii atumacdeedana ummada soomaaliyeed aad iyo aad ay u fahmeen hal dhinacna ay ka wada noqdeen dagaalkuna ay xamili weysay waa tii waxaan lagu magacaabo amisom ee la abaabulay ay gurmad ka doonatay gaalada kale ay soo galeen wadanku ciidamo ugandho ka socda iyo burundi oo ayagu markii la fiirsho danaha etoobiya ay leedahay ka duwan danahooda marka mandadeka marka ay ku shaqaynayeen ka duwan kan etoobiya laakiin gurmad ay u ahaayeen ciidamada etoobiya etoobiya waa tii wadanka markii dambe ka baxday si jusi ah aan kulli ahayn haddana ayse soo abaabushay kadibna ayagoo ciidamadii amisom la dhahayay jooga yaa si iskeeda etoobiya iyadoo ah oon ka tirsanayn ciidamada amisom yay haddana dib usoo gashay kadib markii mujaahidiintu ay ku xoogeysteen wadanka ilaa toban wilaayo ay qabsadeen taasoo marka ay u adkaysan weyday waxay ku qasbanaatay inay soo gasho wadanka kadibna ay ku biirtay kuwan loo yaqaano amisom markay ku biiraysayna dadku inay wax fahmaan baa la rabaa ma aynan joogin wadankeeda ee waxay ku jirtay wadanka soomaaliya iyadoo wilaayaadkii qaybo ka mid a ah ay soo gashay ee qabsatay magaalooyin muhiim ah iyay waxay ka mid noqotay ciidamada amisom inta magaalooyinka ay soo qabsanaysayna mandate iyadu gaar u ay ay ku howlgalaysay ilaa yowmina haadaana waxay ku howlgashaa ciidamada ee ay ku howlgalaan ciidamada etoobiya ee takhtiid ayaga u gaara ayay ku howlgalaan tan waxaa daliilku u ah inaynan shuqul ku lahayn ciidamadan amisom ee gobolada etoobiya ay joogto yaha ka badan kuwa amisom ay ay joogaan ciidamadeeda maalan ilaa iyo shan gobol bay wadanku ciidamadeeda hadda ay ka joogaan sida galgaduud oo kale hiiraan boqool baay iyo gedo intaasay ciidamada etoobiya si toos ah ay u joogaan baynamaa ciidamadan amisom ee ugandha iyo burundi ay joogaan banaadir iyo shabeellada hoose iyo shabeelada dhexe iyo gobolkan hiiraan qaybo ka mid ah oo ciidamada jabuutiyaanka ah ay joogaan taa marka waxay daliil u tahay maadaama baaxada ay wadanka ka joogaan ay ka badan tahay tan ciidamadan kale ee gaalada kale amisom inay ka ciidamo badan yihiin ujeedada marka etoobiya waxaasoo dhan ay u sameynayso maxay tahay way iska cadahay taas inay wadanka qabsato ayuu hadafkeeda yahay wadanka marka qaabka loo qabsanayo marba qaabba ciidamada etoobiya ama marba marxalo oo tii marka ugu sahlan ay u suuragelin karto inay wadankan la wareegaan mathalan wixii lagu magacaabi jiray federaalka ayagaa ugu weynaa dadka karkarinayay ee etoobiyaanku inuu wadankuu ka hergelo oo nimanka murtadiinta ku guurayay inay u gudbaan marxaladaasi iyadoo maraaxiishii kale wax laga qabtayba aan lahaynoo dad midaysan oo ummad xataa hal dowlad ku midaysan iyagoon ahayn oo dagaala ku socdo meel fiican ay haystaan aan lahayn in marxaladan federaalka loo gudbiyo kumeelgaarkii laga saaro dadka ugu badnaa ee karkarinayay barnaamijka inuu suurogalan ayagay ahayn hadafka iyo ujeedada kaleeyihiin waxay ahayd in maamulo ayaga gacan saar la leh xilligay doonaana ay dhihi karaan etoobiyaan ku biirinay ama kenyan ku biirin ay karaan wadanka laga sameeyo ayadaanu ugu weyn dheefta ugu weyn dadka ka qaatay markii gaalada dhankooda kale la fiirsho mathalan maamulka jubbaland gacansaar xooga leh ayay la leeyihiin maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxay ku sheegeen oo shariif sakiin uu hogaamiyo ayagaaba abaabulo waardiye ka hayay markii la magacaabayay midkan kale ee puntland la magacbaxayna ayaga gacanta toos uga hayo oo saacaday doonaan bay u yeedhaan wakiilaha u jooga sidii dowlad weyn oo madax bannaan oo kale awaamir bay siiyaan xataa kuwan kale ee xamar jooga iyagoon la tashanbay ay u yeertaan kan kale ee soomaalida ismaamulka soomaalida waxay ku sheegeen dhulka ay gumaystaan etoobiyaanku ina ilay ninka la yidhaahdo uu maamulo ayagaana dawaaba toos waa etoobiyaan somalilandana kama fogo waa sidaas waxaa marka haray oo dhiman kale ma jiraan intaasoo dhan marka xataa waxayna hadda u heleenba dad magac culmo wata oo u tabriirinayo u fududaynaya ama shaati qabyaaladeeta ugu fududeeyaano ama dad maftuuniin oo diinta ilaahayba ka baxayba ha ahaadaane iyo ururo fidnoobay hadda usii tabriiriyo oo maamulada intaasoo dhan isugu xira hadda waxaa daliil cad kuwa ah weliba kuwan hadda koonfur galbeedka qaarkood meelahaas ay ku maqan yihiino waxaa la sheegayaa iyagoo meelaha dhaanto ku ciyaaraya oo etoobiyada xaggeeda ku maqan yihiin marka ajandaha intaas maamul goboleedyada la sheegay ay ku shaqaynayaan waa ajando etoobiyaan marka hadday heleen dad wakiilo ayaga ah kana amar qaadanayo qabsasho kale wadanka u dhiman kalema jirto ciidamadoodana weli ay meeshii ku jiraan ay buwaardiyeynayaan maamulada iyadoo ay samaysay etoobiya markaanu eegno oo taariikhdeeda dhow aad kasoo sheekaysay iyo waagii itixaadka ay la dagaalameen waqtigii maxkamadaha oo raggii la dagaalamay ay joogaan iyo shucuubtiiba iyo xilligan aynu joogno oo maamul isku xiran oo militari cudud leh uula dagaalamayo maxaa farqiga u dhexeeya markaad eegto halgankii lala soo galay halgankii lala soo galay farqi weyn baa runtii u dhexeeya maxaa yeelay xilligii hore manhajiyada etoobiya lagula dagaalamayay diiniyan aada iyo aada uma caddayn ayagoo ah dowlad gaala ah oo kiristaan ah ummadda soomaaliduna ay ogtahay ka wareyso laakiin maxkamadihii iyo wixii ka horeeyeyba nooc maa waxaa ku jiray dad ilaahay subxaana wa tacaala u naxariistay oo manhajkooda aad iyo aada u cadaa way jireen oo si toosa diiniyan dagaal u kala dhexay etoobiya laakiin dadku gaar ahaan shacabka iyo dadka xamaasada aadka iyo aadka u weyn haysay waxay ka ahayd nacaybka magaca etoobiya la yidhaahdaba oo dagaaladii iyo cadaawadii fogeydoo kasoo dhexaysay ayagoo fiirinayay maanta aan joognana waxaa isku mid ah waagii hore itoobiyaanka iyo qofka soo horwada oo soo hogaaminayo soomaaliga ahba dadku isku si cadaawad uma arkaynin naceebka etoobiya loo qabo waa laga yaabay iyaguna in lagu daro soomaalida la socota laakiin maanta ilaahay ma haddii waxay aaminsan yihiin ummaddu dadkan gaalada soo horwada ama etoobiya ha noqoto ama keerkeed ha noqote inay murtadiin yihiin ay gaaladu la mid yihiin oo waxaa la fahmay waman yatawallahum minkum fa inahu minhum ilaahayna subxaana wa tacala wuxuu leeyahy wakadalika nufasilu alaayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin marka dadkan soomaalida ee etoobiyaanka hor socdo ama askarba u ah ama jawaasiisba u ah ama siyaasiyiinba sheegto oo qodobada etoobiya ay usoo meeriso doonaya ummadda soomaaliyeed inay ku fuliyaan inay dadku u arkaan ay u fahmaan inay etoobiyaanku la yihiin oy murtadiina yihiin bal itoobiyaanka intaan la dilin ka hor waajib ay tahay in ayaga la dilo marka waxa ugu muhiimsan jiilka dambe hadda soo koraya iyo midka maanta joogaba in ilaahay fursad u siiyey inay fahmaan manhajiyada dagaalka taana waa waxa ugu weyne lagu faani karo ama lagu farxi karo itoobiyaankuna way ogyihiin runtii mawaaqif fara badan bay ku ogaadeen masalada ayadaa ah wayna ka dheragsan yihiin runtii haddayna ka walwalbadan yihiin xilliyadii hore oo bahashu ay isu badashay maxay ahayd manhajiyan oo waxay yihiin iyo waxay doonayaan iyo kuwa iyaga la socday inay ka xun yihiin hadda maanta waxaa ka hadlaya odayaashi qabaa'ilka waxaa ka hadlaya haweenkii waxaa ka hadlaya culimmadii ilaahay subxaana wa tacaala ku manaystay fahamka diinka iyo in dadku ay u bayaaniyaan wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu fahamsiiyey ilmihii yaryaraabaa fahamsan oo og ilaahay baa ku mahadsan marka farqiga ugu weyn oo jawhariga laysdhihi karo xilliyadii hore iyo maanta aan joognay u dhexeeya waa midka furuuq kalena way jiri karaan etoobiya dhulkan hadda ay joogto dalka ay ka joogto waa kuwa ay meel isku oday waxaa intaas dheer bulshadu way ka barakacday oo qof ku nool ma jiro marka maxaad kala socotaa dhaqamada ay geystaan markii tusaale ahaan tuulo ay soo marayaan oo kale hadda waxaa ugu dambeeyey oo ceelbur ay ka sameeyeen dad bay soo qafaasheen oo aada u badan oo nala jooga nala dega naga tegina ay ku yiraahdeen ilaa dadkii markii dambe ay ka carareen oo ay ka dhuunteen marka dhaqamada ay geystaan maxaad nooga sheegi kartaa iyo dhanka kale bulshada qaabka etoobiyaanka markan u wajahayaan runtan su-aashaada si toosa ah aan u galin horta waxaan ku darayaa in hadda dagaalka toos ay usoo gasho oo magaalooyinka intaa la egna ay tagto ay isku oodo oo intaa dhibaato iyadoo la kulmayso haddana sida ay ugu adkaysato way ku qasbanta way og tahay dhibka yugandhayska iyo burundaysku sugaya mid ka degdegsan kana adag inuu sugayo inay marka ciidamo waxay haysay oo dhan ay soo geliso wadanku way ku qasban tahay in soomaaliduna sidaa u ogaadaan waa laga maarmaan maxaa waa dad muslimiin ah soomaalinimana loo nacab yahay islaamnimadana lagu nacab yahay haddana af labadii ku dhawaaqay sharca islaam inay ku dhaqmayaan gaala iyo dastuurkeedii waxay wadato oo dhanna ay gooyeenoy beri ka yihiin mar haddii ay sidaa tahayna etoobiya way ku qasban tahay wadanka inay soo gasho soomaaliduna inay sidaa u ogaato kuna talagasho dagaalka ha dheeraado ama ha dhowaadee nabar aad filanayso naxdin ma leh la isdayn maayo ilaa ay ka burburto ayagu biidnilahi inay burburi doontana waan filayna ama dhaqamada xun ay dadka shacabka ay ku samayso kula kacdo inay shacabka horta ka barakacaan oo meelihii itoobiyaanku ay soo galeen ka barakacaan asbaabo dhooraa keentay sababka ra ugu weyn caqiide iyo diinbay waa tii hore uga soo hadlay wax badan ilaahay subxaana wa tacaala haduu u bidhaamiyey caqiid ahaan aad iyo aad ay ugu dadaaleen jaanibka caqadiga gaar ahaan alwalaa-u walbaraa yaa hiil kuu ahoo iyo hooba kuugu leh walaalkaaga yaana cadow ku ah dadka inay fahmaan taana waxaa la isdhihi karaa wax badan ilaahay subxaana wa tacaala uu u suuragelishay mujaahidiinta taasoo haddaba miraheedaba la arkay inay shacabkii ka barakacan tan labaad ayagoo dad dhaqan xun ah oo la dhaca ummadda gumaad iyo kufsi gaalada kale markii meelaha qaar ay yimaadaan waa dad mabda iyo wax wada doonayana inay dadku kasbadaan ama adduunya ha siiyaano ama isbitaallo beenbeena iyo dawooyn si un khayru mubaashar ah dooligii dadka afuufo dadka qaniini jiray oo kale yay gaalada kale samaysaa laakiin etoobiyaanku lagama yaabo weligeedna lama maqal etoobiyaan oo meeshaas isbitaal ka fureen xataa howlo insaaninimo ay ka sameeyeen weligeed lama maqlin lakiin waxaa aad iyo aad loo maqla gabdho ay kufsadeen dad ay laayeen hanti ay dhaceen iyo guryo iyo ganacsi ay jabsadeen aad baa loo maqlaa taana waxay daliil u tahay ayagu dadka ma rabaane dalkay rabaan marka dhulka inay helaan bay rabaane dad wax la yidhaahdo soomaali magacooda la yidhahdaba uma ogola inay dunida ku noolaadaan ilaa inay ayagu xukumaan oo hoos yimaadaan maalan boqool oo kale waxyaalaha hadda ay ka sameeyeen in waxba ayna aabayeelin waxay gaari waayeen maahane wax allaale waxay arkaan reer baadiyihii oo geelayda ahaa oo ceelashii iyo meelihii imaanayo xoolahoodii biyo usoo raadsadaya inta la qabto waa reer wuxuu kala ogyahay lama arko inta la qabto yaa ilaa iyo goday la geynayaa markaasaa laleeyahay madax furasho afartan milyan konton malyan soddon malyan in laga qaato in marka dadka la cadaadiyo la cadaadiyo la cadaadiyo la laayo la xerxero la kufsado hantidooda la boobo la dhaco cadaadiska dadka markuu ka bato ka bato ka bato marka dambe marka ay isdhiibaan ay gaalada isu dhiibaan mar waana sida soomaalida galbeedka degan ay ku qabsatay marka cadaadiska iyo dadka dhibaataynta dadku xaniinyaha la qabto meelaha ugu daran laga weeraro iqtisaadka arwaaxdooda la laayo guryaha laga gubo waayeelka gabadha maskiinta ilmaha yaryarka ah wax la daayo midna ma jiraan waa xasuuq marka dadku talagalay ibaada shacbiya dalkayna rabaan dadku ma rabaan marka asbaabta keenta in dadku ay ka cararaan ilaahay baa ku mahadsanoo waagii hore dadka sidaa loo cadaadinayo in ciidamo ka qortaanay wax ka sameeyaan hadda aad iyo aad bay u yaraatay meelaha qaar markii laga reebo inay ciidamo qortaanoo murtadiin ahoo xataa ciidamada ay qortaan ma ah kuwa ka amarqaata kuwa soomaalida xamal jooga murtadiinta ah ayagay ay uga amarqaataan dhaqanka etoobiyaanka ayna leeyihin xagga ee dhaca iyo boobka iyo kufsiga iyo ummadoo la iska laayo waa isku mid marka waa dad dhulka rabee dadkuma rabaan marka waa maxay dardarankaaga ugu dambeeya ee aad gaarsiin lahayd ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ee muslimka waxaan kula dardaarmi lahaa etoobiya waxay tahay waad ogtihiin danta ay leedahayna waad garanaysaan haddii dib la isu abtirsado niman awoowaheeda aynan dilin waa yaryahay marka maadaama ay sidaa tahay waa bani aadan xabadda ay haystaanna waanu haysanaa inaan kacnoon ka hortagno kuna fakirno sidii dowladooda ay u burburi lahayd wadankooda gudihiisana loogu weerari lahaa weliba waa waddan kala dhaqan duwan xagga maxay ahayd qabaa'ilka degan diimahoodu ay kala duwan yihiin laakiin xoog lagu haysto fi'o gaar ah ay haysato yaan marka aynan dad la weynaanin etoobiya ciidankeedii iyo hubkeedii iyo waxa ay wadato waa bani aadan qaniinyana qaniinyaha fujisay soomaalida tidhaahdaa in marka cadowga isagaa ah dadka biakmalihim ay u istaagaan siday uga hortagi lahaayeen waa etoobiyadii aan naqaanay ee labada kun iyo toddobadii markii mujaahidiinta iyo shacabkooda ay isgarab istaageen duruustii qadhaadhaa loo dhigay xamar lugtay ka bilaabeen doolow ilaa ay lug ay ku tagaan lagu qasbay iyagoo weliba gaadiid ay fuulaan haysta oo taangiyo wata waa etoobiyadii iidaale lagula dagaalamay ee bakhtigooda la wadhay waa etoobiyadii magaalada muqdisho bakhtigooda la jijiiday oo tuuraaladooda lagu gubay waa etoobiyadii daynuuna ay dagaalkii adkaa lagula galay ma ah etoobiya cusub waana bani aadan naf bayna leeyihiin wayna dhintaan hadday dhintaan waa ahlu naar oo gaalo inay dhimanayaan oo ay ahlu naar yihiin hadday dhintaan ilaahaba caddeeyoo sheegay dagaalkoodana waa jihaad qofkii annaga naga tirsan ee ku dhintana waa shahiid biidn illaahi ilbaari maadaama ay sidaa tahay adduun iyo aakhiraba ilaahay maceena uu yahay inta ilaahay loo kaashto dagaalka aan loo kala harin ee la wada galo gobonnimada in dhiig loo daadsho ay gabdho badan ay u garooboobaan caruur badan ay agoon ay u noqoto si kale laguma gaaro marka naftuna laguma qasbo waxayna xamili karinoo dulli iyo in gaalo lagu hoos noolaada waxaan dhihi lahaa marka waa waddan aan islaamnimadiina idinku rabinoo idinku nacab soomaalinimadiina idinku nacab dhulna idinka haysta inta dhimanna hadda doonaya inuu qabsado meelo ka mid ahna uu qabsadayba inuu dib uga baxana uusan rabin in lagu qasbo maahane marka waxaan dhihi lahaa in dagaalkaan loo kala harin laguna talagalo hubka ayadoo ay haysato sidii looga furan lahaa lagula dagaalami lahaa oo mujaahidiinta la garab istaago dad baa hadda u taagan habeen iyo maalin una fakaraya dadka maskax iyo murq wixii la hayo in lagu garab istaago oon loo kala harin ilaahay baa ku mahadsana qabaa'ilka soomaaliyeed waxay la hareen ma jirto hadda dagaalkuna kaalin weyn bay kaga jiraan dhaqaale hadday tahay hadday tahay wiilashoodii inay safka hore geeyaan ayagoo xataa magacii qabaa'ilkii wata raayadooda wata inay galaan dagaaladii oo gaaladii meelihii ay soo gashay ka guureen guryahoodii iyo hantidoodii iyo adduunkoodii ka dhex maanta ku nool tuulooyinka iyo magaalooyinka kale shareecada islaamka si ay ugu hoos noolaadaan aad iyo aad bay runtii ugu mahadsan yihiin oo mujaahidiintuna laga rabaa kaalintaa shacabku ay geysteen inay qadariyaan abaalkeedana ay gudaan ilaahaybaa gudi karee laakiin inta kale kaleoo dhimanoon weli dadaalka iyo juhdiga socda ayna weli ka qayb qaadanin inay istaagaan oo iyaguna ka qayb qaataan kuwan kale soomaalida ah ee magaca soomaalina wata ee diinta islaamka ka baxay ee gaalada horboodaya la socdahay ayaguna waxaan dhihi lahaa in allah subxaana wa tacaala ay u towbad keenaan ayagaa weliba qubxiga etoobiya ay leedahay xumaanteedii dadka ka og laakiin damiirkoodibaa dhintayo ma dareemaan qofka marka damiirkiisa u dhintan xumaantuna samaan buu moodaa samaantuna xumaan buu u arkaa marka iyaguna waxaan dhihi lahaa ummadiinii in la dulaysto oo la gumaysto aabbihiinii oo hooyadiinii la gumaysto iskada itoobiyaanku jawaasiista ayay dilaan oo ayaga u jaajuusa siyaasiyiinta ayagoo adeegay laayaan qaarkoodna xabsiyay ku jiraanba ayagaa xerxero laaya abaal ay u haysan oo ay gaalnimada ay ugu adeegeen xataa abaal uguma hayso adduunna ha seegina aakhirana ha seegina ilaahay u toobadkeenan ayagona dhihi lahaa